rabbi adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafi bilowgii adduunyada baratankii bilowda kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha doonida cadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa axad taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka sebtembar sanadku waa labadakunsadeylabaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaynu ka doonaa qodobo ay ciyaaraha isreebka koobka yurog ayaa socda iyadoona ay ciyaareen xulalka waaweyn sida beljimka hal gooli waxba ay kaga badiyeen xolka wadanka azerbaijan sidoo kale kulankii xiisaha badnaa u dhexeeyey yukreen iyo waliba xolka wadanka ingiriiskana hal gool iyo hal gool ayuu ku soo dhammaaday sidoo kale swiden ayaa estonia waxay ku garaacday shan gool iyo waxba waa xulalka weeyaan iyagoo sidoo kaleetana xulka wadanka itali oo koobkan difaacanaya yuroga waxa uu barbaro haliah la dhaafi waayay xulka waddanka ee north macedonia sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa switzerlan iyo xulka waddanka kosovo waxa ay ku heshiiyeen laba gool iyo laba gool halka sidoo kaleetana ay jiraan waa kulamo xiiso badan weeyaan iyadoo xulka waddanka poland iyo weliba albeniya wada ciyaari doonaan sidoo kaleeto waxaa wada ciyaari doona xulka waddanka irelan iyo weliba xulka waddanka netherland denmarkna iyagana waxay la ciyaari doonaan xulka waddanka finland sidoo kale ciyaarihii la ciyaareen oo eegi doonaa chelsia haljannadoodii ayaa garaacay kooxda kubadda cagta bayer munig iyadoona afar gool iyo waxbaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta bayer munig john terry iyo xidiga kale ayaa ka mid ahaa kuwa shabaqa soo taabtay qodobadaas iyo qodobo kale aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dabagal haddeynu ka bilaabno barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magalada muqdisho weli toddobaadkan waxa uu yahay toddobaadka xulalka xulka wadanka beljimka oo ay guuleysteen koobka isirreebka yuroga labada kun afar labaatanka hadda waa isirreebkiisii weeyaan iyadoona wadhay gurubyada haddaba kooxaha qaar ama xulalka qaar iminkanba ay ka gudbi karayaan haddaba haddiinu eegno xulka wadanka beljimka ayaa la ciyaaraya xulka wadanka azerbaijan kulankaasina waxaa eh, la daawaday afarta galabnimo ee eh, shalay iyaga oo xulka wadanka belgiumkana hal gool iyo waxba kaga badiyeen xulka wadanka rajab azerbajan haddaba markiinu eegno hormeer lukaku oo ah ciyaaryahanka eh, taariikhda goolasha ugu badan u dhaliyo xulka wadanka belgiumka ayaa isagu waxaweyaan kulankaasi ciyaarayay kulankaasi waxaweyaan waa uu ciyaaray beljimka boqol iyo sagaal kulan ayuu ciyaaray toddobaatan iyo shan gool ayuu dhaliyay halka labaiyo toban ka midna uu caawiyay isagoo markaa kulankiisiina eh, u ciyaareeyey waa mid ka mida ah ciyaartooda kulamada ugu badan u ciyaaray beljimka weyaan sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaan aada yaad loo dandaneynayay oo kooxo waaweyn ay doondoonayeen xataa liverpool ay dooneysay mar haddii liverpool laga qaadan lahaa mow saalax ciyaaryahankana waa ciyaaryahaan wacdareynaya waxaana lagu magacaabaa ciyaaryahaankan santi joan bakoyoko ciyaaryahan beljima ah, dhalash ahaan waxa uu africa ayuu kasoo jeedaa laakiin dhalashada beljimka ayuu qaatay ciyaaryahankan evercost asalkiisa weyaan ciyaaryahankan ayaa goolka guusha u dhaliyay xulka wadanka beljimka karesco ayaa goolkaasi dhaliyay laakiin waxaa caawiyey ciyaaryahanka bokayoko la yiraahdo oo soddon sideed ciyaarta qeybta hore beljimka ciyaaryahaano way haystaan oo aada u khatar badan sida ciyaaryahanka romel lukaku karesco sidoo kale yuri tilimanis oo u ciyaara kooxda kubadda cagta stanvilla laster oo ka tirsanaa onana oo markaa ka tirsan kooxda kubadda cagta everton lisandro tarosat oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ganaris ciyaartooy aada iyo aada u khatar badan ayay haystaan marka xulka wadanka beljimka guushii ay gaareen hadda waxay ka dhigantahay tahay in hadda gruubka ay ku jiraan group f gruubkan waxaa beljimka uu ciyaaray afar jeer isreebka yuroga afartaas ilaa saddex kamid ah ayuu guul gaaray keliya hal kulan ay galeen sideed gool ay dhaliyeen todoba kamidna midna waxa ay ahaayeen eh, todoba gool oo ay haystaan keliya hal gool ayaa laga dhaliyay xulka wadanka austria sidoo kale toban sweden lix azerbaijan hal estonia eh, waxay haystaan iyaguna hal mar gruubkan waxaa la saadaalinaya inay kasoo bixi karayaan belgiumka iyo xulka wadanka austria marka belgiumka guushii ay gaareen waxay ka dhigantahay in isreebka yuroga waxa weyaan ay ugu cadcad yihiin ka gudbi karayaan kadibna toos ka qeyb noqon karayaan yuroga dhanka kaleetana xulka wadanka ingiriiska ayaa hal iyo hal dhaafi waayay xulka wadanka ukrein ukrein ayaa garoonkooda kusoo dhaweeyey xulka wadanka ingiriiska ciyaartooyda habeeyay haystaan xulka wadanka ingiriiska sida bukaya saaka ninkan lagu magacaabo madison kain anderson digl rice judy bilgham sidoo kale ciyaartooyda sida kyle walker benjilwal ninka lagu magacaabo jordan waa jordan bigford xataa harry maguire oo keedley ka ah kooxda kubadda cagta united waxa uu yahay mid kamid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan xulka wadanka ingiriiska garesoodgeedna aada iyo aada ayuu u taageersan yahay harry maguire sidoo kale waxa weyaan xataa ciyaartooyda kusii kaad ku fadhida ingiriiska oo ciyaartooy aada loo yaqaano sida ciyaaryahanka vilfordin oo masiti ka tirsan oo mid kamid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan masiti ah harash oo munited ka tirsan oo kooxda ugu muhiimsan waxaa jira ciyaaryahan kaleeto easy la yidhaahdo oo crystal bals ugu muhiimsan gonal galagar oo ciyaaryahaan chelsea ka tirsan oo ciyaaryahaanada chelsea ka tirsan kuwa ugu muhiimsan kelvin philips oo mansitia tarbiye newcastle livy golwell chelsea dunk oo brightona fikayo tumori iyo ec milana ninka kale ramsadali oo golhayaha kooxda kubadda cagta arsenala waana golhayaha koowaad halka xulka wadanka ingiriiska barbaro ay la dhaafi waayeen ukrein iyagoo ciyaartooydaasi haysta ukrein ciyaartooy waaweyn ayay haystaan sida ciyaaryaanka zinshinko oo arsenaal ka tirsan waqaylo mudrigi oo ka tirsan kooxda kubadda cagta jelsia sidoo kale waxaa jira ciyaartooy kale oo aada u khatar badan sida ciyaaryaanka overton u ciyaara ninka lagu magacaabo michaelonkow waa ciyaaryahaanada ugu muhiimsan kooxda waa xulka wadanka ukrein marka ukrein kulmadii ugu dambeysay ingiriiska ay wada ciyaarayeen gebi ahaanba waa laga badanayey shantii jeer ugu dambeysay england ay wada ciyaarayeen iyo koreen waxa ay ahayd ambitin ay ahaayeen xulka wadanka ingiriiska ilaa ay haddana weli ingiriiska waa laga badan layahay sareebka yuroga labadakunafarlabaatanka markaynu eegno zinshenko ayaa bilaabay goolka koowaad isaga ayaa dhaliyay kadibna kyle walker oo xulka toddobaatan toddoba kulan u ciyaaray weligiisaan gool u dhalin ayaa goolkiisi ugu horeeyay dhaliyey kayn ayaana goolkaasi ka caawiyay ciyaartaasna waxay ku dhamaatay hal gool iyo hal gool ukrein ayaa garoonkooda waxa weeyaan eh, tan iyo yuroga xil ciyaareedkan garoonkooda ay ku ciyaareen laba jeer ayay ku ciyaareen labada jeerna waysan badin halka ingiriiskana kulmada banaanka ama kulmada aweega xil ciyaareedkan saddex ka mid ah ay ciyaareen laba jeerna ay badiyeen laakiin markaynu eegno gruubkan waa gruub khataata ah oo markii la eego xulka ingiriiska iyo ukraine iyo italy ayaa sidoo kale xataa xulka wadanka macedonia iyaguna waa xul kaleeto khatar badan iyadoona xulka wadanka talyaaniga sanadkan ay laleeyahay cabsi badan ayaa soo wajahday oo yuroga waxaa macquula ah yurogii iyagoo yuroga haysta sanadkan oo ku guuleystay koobkii yurogii labada kun labaatankii ayaa haddana waxaa leeyahay ciyaaryahaanada italy weynay jabsan maadaama gruubkan uu yahay gruub adag markaynu eegno talyaani hal gool iyo hal gool iyo lala dhaafi waayeen xulka wadanka north macedonia macedonia waa xulkii ka ciribtiray xulka wadanka talyaaniga mundiyaalka dunida ama isreebka mundiyaalka dunida iyaga oo waxa weeyaan hal gool waxba kaga badiyay xulka wadanka talyaaniga oo garoonkooda ku ciyaarayay marka sidaasi ay tahayna ilaa iyo hadda italy labadii jeer ugu dambeysayba ama saddexdii jeer ugu dambeysay ma uusan ka badin xulka wadanka north macedonia laba ka mid ah ay galeen halka hal midna la garaacay waana kulankii afar labaatankii maaj dhexmaray labakii markaasina xili gabagaba ah xulka wadanka ee macedonia uu goolka ka dhaliyay goolka guusha iyagoo markaasi ciyaartoyda waaweyn ay joogeen sida ciyaaryahaanka kiro imoberi sidoo kaleeto beradi insagne firati gorgino barella iyo bastoni mancini florenze iyo weliba emerson iyo golhaye john locow danaroma iyagoo ciyaartooydaasi haystay ayaa la garaacay markaasina roberto mancini ayaa tababar u ahaa xalay waxaa la xulka wadanka italy tababarihii ee usoo qaaday kooxda talyaaniga ka dhisan ee napoli luciano speleti ayaa kulankiisii ugu horeeyay ciyaaray laakiin kulankaa waxa uu ahaa kulan barbara ah oo xulka wadanka north macedonia talyaaniga ayaa bilaabay kiro momboli ciyaarta afartada wadiq markii mareysa kadibna mid kamid a ah ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo bedi oo sideetan iyo daqiiqo gool qurux badan ka dhaliyey marka ciyaartooyda xulka wadanka talyaaniga sanadkan waxaa laleeyahay waxaa macquula ah inay ku haraan gurubyada isreebka koobka yuroga iyagoo marka ay heystaan talyaaniga ciyaartooy sida bolitano kiro mobli ciyaaryaanka waxaa jira loogu magacaabo zegni sidoo kale sandero tonali oo newcastle ac milan ka tirsanaan jiray ninka lagu magacaabo cristente nicolo barella dimarco bastoni mancini sidoo kale waxaa jira ciyaaraan loogu magacaabo lorenza iyo golhay danroma waa shaxdii xalay ay ku ciyaareen xulka wadanka talyaaniga laakiin sidaasi ay tahayna talyaaniga cabsi badan ayaa haysta oo gruubkan ingiriiska oo saddex dhibcood leh hureen oo todoba dhibcood leh talyaanigu afar dhibcood leh laakiin talyaaniga keliya saddex kulan ayuu ciyaaraya marka waxaa kulamada soo socda talyaaniga waa inuu badiyaa haddii uu doonayo sanadkan inuu meel fiican ka gaaro yuroga ka haddaba talyaaniga kulanka soo socda wuxuu ciyaari doonaa ukrain sidoo kale kadib wuxuu soo dhaweyn doonaa malta kadibna talyaaniga iyo ingiriiska ayaa wada ciyaari doona toddobiiyo tobanka oktoobar kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan kadibna macedonia ayay soo dhaweyn doonaan kadibna ukrain marka waxaa dhiman ilaa iyo shan kulan ayaa u dhiman talyaaniga waa in shantaasi kulan ay badiyaan haddii ay doonayaan wareega gurubyada inay ka soo gudbaan xolka waddanka talyaaniga xilli ciyaareedkan yuroga labada kun afar labaatanka soo socda haddii ay doonayaan ka qaybgalan waayeen shanta kulan soo socda ay wada badiyaan tababarihii hore kooxda kubadda cagta bayr munig tababare hens eh, filig ayaa weli xaalad xun haysataa oo xulkiisa wadanka jarmalka iyagoo markaa ciyaaraya ayay haddana waxaweyaan oo bosishonka ugu badan haysta ayaa la garaacaya xalay xulka wadanka jabaan ayaa afar gool iyo hal ku xaaqday xulka wadanka jarmalka oo wadankiisii joogay kulan farindheli ahaa iyagoo markaa afar gool iyo hal lagu garaacay marka jarmalka xaalad daran ayaa haysata iyagoo markaas ciyaartooy ciyaartooydii ugu qiimaha badna haystaan sida eh, ciyaartooyda sida ikay gundogan emejan lorisane ciyaaryahaan kale waxaa jira oo aada u khatar badan eh, waxaa la yidhaahdaa valorian wets waa mid kamid a ah ciyaartooyda bayer livercuson ciyaaryaankan kooxo badan ayaa doondoonayay sida jelsia sidoo kale xataa masity way doonayeen inta aysan qaadan kahor ciyaaryaanka matthews nunes xataa liverpool way doondoonayeen xalay ganabri iyo k afartis iyo kay gundogan iyo ninka rodriger iyo ciyaartooy kale ayaa ciyaarayay sida golahayo matgan madstergan weeyaan kimij iyo ciyaaryahaanka kale ee nicholas sule taa oo ka dhigan in xulka wadanka jarmalka la garaacay oo saalaanoo kale shantii kulan ugu dambeysay mundiyaalka ama dhamaan kulmadii uu ciyaaray xulka wadanka jarmalka gebi ahaanba keliya hal jeer ayay badiyeen inay badiyaana jarmalka waxaa ugu dambeysay shan iyo labaatankii markaasina beru ayay laba iyo waxba ku garaaceen oo kulankaasi wuxuu ahaa kulan frindeliya tan iyo markaa waxay la ciyaareen beljimka oo waxaa lagu garaacay eh, xulka wadanka beljimka saddex gool iyo labo ayay ku garaaceen oo jarmalka ayaa la garaacay ukrain ayay la ciyaareen saddex saddex ayay la galeen poland ayay la ciyaareen hal gool waxba ayaa lagu garaacay sidoo kaleeto waxay la ciyaareen colombia oo waa la garaacay labayo waxba xaleyna xulka wadanka germany ayaa waa la garaacay oo jabaan ayaa afar gool iyo hal ku garaacday xulka wadanka jermani waxaa jira ciyaartooy khatar badan oo jarmalka haystaan sida ciyaaryaanka ninka lagu magacaabo mituma sidoo kale waa taroindu oo ciyaaraha kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kale kamada oo khatar badan tamyus oo arsenaala marka ciyaartooyda ay haystaan jabaan waa ciyaartooy inabaanan caadieen ah, iyadoona xalay uu wacdareeyey ciyaaryaanka lagu magacaabo take kubo ciyaaryaankan waxa uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta real madrid laakiin real sociedad ayaa xil ciyaareedkii hore toos ula soo wareegtay ciyaaryaankan lagu magacaabo kubo waa laba labaatan jir afartii juun labada kun dhashay waana mid kamid a ah ciyaartooyda garabka midig ka ciyaara oo aad iyo aad u khatar badan marka ninka waa ciyaaryahaan khatar badan isagu real sociedad ayuu ka tirsan yahay waana ciyaaryahaan loo arko mid kamid ah garabka midig kuwa ugu khatarta badan xil ciyaareedkii hore real sociedad sagaal gool ayuu u dhaliyey lix goolna uu caawiyey dhammaan tartamada idil oo uu kooxda kubada cagta real sociedad oo ciyaaray xil ciyaareedkana real sociedad james league ayay ciyaareysaa marka ciyaaryahankan tega kubo ciyaaryahan khatar badan weyaan haddii ciyaaryahankan khatar badan ama uu khatar noqdo kooxda kubadda cagta real madrid weyaan way soo wareegi karayaan maadaama ciyaaryahankan iyagu ay lahaayeen marka horeba marka jarmalka xaalad daran ayaa haysata afar gool iyo hal ayaa lagu garaacay iyadoona tobabareha ama tobabaraha xulka wadanka jarmalka ninka lagu magacaabo hensevelik uu shaaca ka qaaday in weli xulkiisii uu aad iyo aad u xoog badanya lakiin keliya wuxuu u baahan yahay laki marka ciyaartooyda eh, sida ganbri iyo weliba rosaney weli waxaa weeyaan xaaladooda ma sahlana kaya farsadna isagana sidoo kaleeto marka iyadoona ciyaartooyda ay haystaan oo ay yihiin ciyaartooy markaasi khatar badan laakiin jarmalka sidiisa hore ma aha haddii aynu dhanka kale isla kulmadii la ciyaaray Eh, markii aanu eegno xulka wadanka switzerland waxa uu laba la dhaaf waayey xulka wadanka kosovo switzerland eh, iyagoo markaasi dabcan haysta ciyaartooy khatar badan ayaa haddana xulka eh, kosovo labay la dhaaf waayeen gruubka switzerland waxaa ku jira xulal waaweyn sida romania israael kosovo belarus iyo weliba xulka wadanka andora gruubkan waa gruubka waa gruub e weyaan iyagoo markaasi dabcan gruubkan switzerland uu hogaaminayo sidoo kaleeto romania sagaal dhibcood ay leedahay switzerland ko toban romania sagaal dhibcood israael sideed kosovo afar belarus afar andora oo gruubkan eh, way ka hari karayaan iyaguna laba ayay leeyihiin marka sidoo kaleetana markaynu eegno waxaa jira kulamo xiiso badan oo caawa la ciyaari doono koobka yuroga isreebkiisii Hallelujah. waa haye dhegeystayaal markan haddiinu eegnana kulmada jira ee xulalka netherland iyo weliba ireland ayaa wada ciyaari doona waa kulanka ugu xisaab badan xulka waddanka netherland kulankii ugu dambeeyay waa ay badiyeen iyagoo markaasi dabcan gruubka ay ku jiraan waa gruubi weeyaan faransiiska netherland greek ireland weliba xulka wadanka ee lagu magacaabo gibraltar gruubkan faransa ayaa hogaaminaya faransiiska shantii kun lagu dambeeyey ee ciyaareen gebiyahaanba shantii way badiyeen ko iyo toban gool ilaa haddana hal gool xataa ma laga dhalinin switzerland eh, netherland weeyaan netherland eh, saddexdii kun lagu dambeeyey ay ciyaareen laba jeer ayay badiyeen gruubka lix dhibcood ay leeyihiin sidoo kaleetna gariiga iyagana waxa ay leeyihiin lix dhibcood marka gruubkan faransiiska oo hadaba la saadalinayo inuu soo baxay netherland iyo gariiga ayaa haya oo markii la eego marka xulka wadanka netherland iyo griiga markii ugu dambeysay ay wada ciyaaraan waxay ahayd labadakutoankii markaasina kulan frendly ay wada ciyaareen laakiin kulan caalami ah waxaa ugu dambeysay labada kun markaasina netherland iyo ireland weyaanwaa kulankii ugu dambeeyey netherland iyo ireland weyaan waxa uu ahaa kowdii setembar labada kun markaasina xulka wadanka ireland ayaa hal gool iyo waxba ku garaacay xulka wadankan holland ama netherland sanadkaasina xulka wadanka ireland ayaa gruubka sareebka yurowgiisii soo gudbay oo sagaal kulan ayay ciyaareen mar marlaadakunkowdii weyaan lix jeer ay badiyeen saddexna barbare ay galeen marka sanadkaasi aad iyo aad u shidnaayeen xataa wadanka bortuqiiska ayay kaalinta koowaad ka galeen xulka wadanka ireland xilligaasi ciyaartoodii dahabi ayay haysteen portuqal oo labaad galay netherland iyo xulalka estonia iyo cabrus iyo andora marka markii ugu dambeysay labada kun iyo koodii ayay ahayd markaasina xulka wadanka irelan ayaa la garaacay iyadoona xulka wadanka netherland ay haystaan ciyaartooy aada iyo aad khatar badan iyadoona eh, xulka wadanka netherland kulankii ugu dambeeyey saddex gool waxba ay kaga badiyeen ciyaaryahaanka wegorost iyo godi gegbo iyo shafi simons denfros oo inter milan ah. sidoo kale dijon iyo ciyaartooy kale oo aada u khatar badan haystaan virgil vandage ilaa nathan ake inkastoo nathan uu kalankan ama kulankan uu ciyaari doon maadaama ciyaaryahaankan uu dhaawac yahay sidoo kaleeto poland iyo weliba xulka wadanka albania ayaa wada ciyaari doona caawa tobanka habeenimo oo rubi dhiman xulka wadanka poland iyo albania groupkan waa groupka ay ku jiraan group e czech republic albania poland moldov iyo weliba xulka wadanka vorial sland jek ayaa gruubkan hogaaminaya albania toddobo ay leeyihiin poland moldovna shan ayay leeyihiin marka kulankaana kulan kale oo xiso badan ayuu noqon doonaa iyadoona sidoo kaleetana kulo kaleeta ay jiraan oo dabcan la ciyaari doono xalay xulka wadanka ee mareykanka ama united state waxa ay saddex gooli waxba ku garaaceen xulka wadanka uzbekistan sidoo kale mexico iyo waliba xulka wadanka australiana waxay galeen laba iyo labo marka dhammaan kulamadaasi waxau ahaa kulamo xiise badan xalayna chelsia waxay ciyaarayeen kulan xiise badan oo markii la eego chelsia lajanabadoodii weyaan ama ciyaartooydii dahabiga ahaa sida john terry iyo ciyaartooydii kooxda kubadda cagta bayer munig ayay afar gool iyo waxbay kaga badiyeen iyagoo markaasi kooxda kubadda cagta bayer munig laga raacay marka chelsea ciyaartooydii waaweynka ahaa waxaa ilaa ay hadda waxa ay yihiin kuwo khatar badan taageerasha qaar waxay leeyihiin chelsea hadda joogtay ciyaartooydii hore waxaaba dhaamaba ciyaartooydii waaweynaa ee hore qaarkood waxay leeyihiin haddii lasoo celinaha ciyaartooydii waaweynaa sida john terry iyo didier drogba iyo ciyaartooydii kale ee waaweynaa waynu iska jeclaan lena laakiin kooxda jalasia ah, iyagu waxa weeyaan xaalad xun ay ku jiraan inkastoo hadda ay abuurayaan jiil dahabi ah hole waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana markan haddiinu eegnana wararka kale jira wararka ka imaanaya dalka england ayaa sheegaya in ayna kooxda al itixaad ee weliga ka quusan saxiixa xidiga maxamed saalax inkastoo ay ku fashilmeen saxiixan in xil ciyaareedkan ay soo qaataan laakiin wararku waxay sheegayaan in maxamed saalax uu ku beeri karayo xilli ciyaareedkan markuu dhamaado kooxda kubadda cagta alitixaad kooxda al alitixaad ayaa si aad ah u dooneysay saxiixa mow saalax suuqa xagaagan ka hor intaa uusan xirmin suuqa eh, sacuudi arabia liverpool ayaa diiday dalab boqol iyo konton milyan oo yuuro oo ay alitixaad ku dooneysay saxiixa xadiga mow saalax sida laga soo xigtay wargeyska miror kooxda al itixaad ayaa weli ka quusan saxiixa mow saalax waxa ayna isku dayi doonaan mar kale inay gacanta ku dhigaan suuqa soo socda ee january wararka ayaa intaa kusii daraya in al-itixaad ay aaminsan tahay in liverpool ay u furan tahay inay iibiso mow saalax suuqa hagaagan kooxda kubadda cagta al-itixaad ayaa aaminsan in ayna liverpool u ogolaan doonin saalax inuu baxo suuqa january laakiin mar waliba way isku doyi doonaan ayaa leeyahay in mow saalax ay ka qaataan kooxda kubadda cagta liverpool haddaba liverpool xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado diyaar ayay u tahay inay fasaxaan laakiin suuqa janwari ma doonayaan ciyaaryahanka inay fasaxaan haddaba waxaa leeyahay liverpool mar waliba waxay doonayaan in saalax ay sii haystaan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta al itixaad ayaa lasoo warinayaa in suuqa kaliibsiga xidigo waaweyn ay ka qaadan karayaan xilli ciyaareedka markii dhamaado dhammaado xidigahaasina waxaa ka mid ah ciyaaryahanka kevin dubrunia oo lagu magacaabo oo kooxda kubadda cagta masiti ka tirsan sidoo kaleeto waxay soo qaadan karayaan ciyaartooy kaleeto oo waaweyn oo horyaalka bermeliga ka ciyaara gorgin way suuqa januari inay soo qaataan ciyaartoo kale waaweyn marka kooxda kubadda cagta litixaad waxa weyaan sanadka soo socda waxay diyaar u tahay ciyaartooyda ugu waaweyn gudaha wadanka ingiriiska ah inay gacanta ku dhigaan oo ay ka soo qaataan kooxooda she dhanka kaleetana haddii aanu eegnana haalan ayaa ka hadlay sanadkan haddii uu ku guuleysan karayo abaalmarinta baalandooro abaalmarinta baalandooro sanadkan bisha soo socota soddonkeeda ayaa lagu qaban doonaa xaflad weyn magaalada baariis ee wadanka faransiiska sidoo kaleeto sanadkan waxaa jira laba ciyaaryahanaya u cadcad lionel misi oo sanadkii hore ku guuleystay mundiyaalka dunida sidoo kaleetona ku guuleystay koob kale sidoo kaleeto haaland oo saddexlii koob ku guuleystay oo hadii ay noqon lahayd horyaalka brmeliga sidoo kaleeto efekaabka iyo weliba champions leaga haddaba irin haalan ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan uu la tartami karayo ama uu caliidin karayo lionel misi wuxuu leeyahay linal misi waa mid ka mid a ah ciyaartooydii ugu wanaagsanee taariikhda kubadda cagta aniga hadda ayaan soo korayaa oo weli wakhtigayaan haystaa laakiin sanadkan waxaan samayn karaya uu leeyahay inaan cariiriyo linal misi linal misi isagu toddoba baalandoor ayuu haystaa markii sideedaad ayuu doonayaa inuu gacanta ku dhigo iyadoona sidoo kaletana kooxda kubadda cagta masiti sanadkan ay doonayaan in mid ka mid a ah ciyaartooda kooxda kubadda cagta masiti la siiyo ama kifin dibrunia ama ciyaaryahaanka kale ee lagu magacaabo yirin haalan eden haalan wuxuu leeyahay aniga ma dhahayo liinal miisi sanadkan waad ka qaadi karaysaa abaalmarinta baalandooro laakiin waxaan aaminsanahay ayuu leeyahay in leonel miisi uu yahay mid ka mid a ah ciyaartooydii ugu wanaagsaneed wakhti fiican ayaan haystaa waxaana doonayaa in wakhtigaasi aan ka faa'iidaysto laakiin sanadkan waxaan ka mid ahay ayuu leeyahay tartamayaasha ugu cadcad ee ku guulaysan karaya jaa-isada baalandoor sanadka labada kun saddex labaatanka oo aynu ku guda jirno dhanka kaleetana haddiina waagnana anton krisman ayaa doortay musharaxa ugu jecel yahay ama musharaxa uu doonayo inuu ku guuleysto abaalmarinta baalandoor iyadoo ay kasoo qeybgaleen xidigo waaweyn xilli ciyaareedkan abaalmarinta baalandoorka kuwa ku guuleysan karaya mow saalax ayaa kamid a ah, ciidalmisi iden halan kalimbabe haddaba anton krisman ayaa ah musharaxiinta u sharxan abaalmarinta baalandoor sanadkan laakiin waxa uu ka mid yahay keliya soddonka ciyaaryahaan loo soo xushay haddaba anton krisman ayaa yidhi yaa ku guulaysan karaya abaalmarinta baalandoor anig ahaan waa jeclaan laha ku guulaysta leeyahay waxaan ilaabay inaan musharax ahay midda wuxuu leeyahay waxaan ku daray haddii aysan aniga ahayn oo oh, aniga aan ka guulaysan karin ama miisi ama kelimbabe haalan wuxuu soo qaatay xilli ciyaareed sare laakiin waa sanad koob adduun oo oh, sanadkaasina linal miisi ayaa ku guulaystay marka anton crisman oo oh, waxaa weyaan anton crisman oo saaxiib la ahaa misi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday hadii isagu uu doonayo in la siiyo hadii kale misi ama clin babe ayaa ku guuleysan karaya ayuu leeyahay abaalmarinta balandioro anton crisman ayaa sidoo kale shaaca waxauu ka qaaday in irin haalan uu yahay mid ka mid a ah ciyaartooyda ugu khatarta badan laakiin wuxuu leeyahy weli wakhtigayuu haystaa wuu ka faa'idaysan karaya laakiin anaga ahaanteeda liidnal miis u dooran lahay ayuu leeyahay abaalmarinta balandioro sister, the daafaca kooxda kubadda cagta mancity nathan akey ayaa hoos u dhigay cabsida laga qabo dhaawaca soo gaaray intii uu ku jiray waajibaadka xulka qaranka netherland laakiin ak ayaa eh, lagu qasbay inuu ka baxo wakhtiga nasashada isagoo dhaawac yar ka soo gaaray muruqa iyadoo maamulaha kooxda ee eh, ronaldo coman uu shaaca ka qaadayna ama tobabaraha xulka wadanka netherland coman uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaankan uusan doonayn inuu khatar geliyo ak ayaa ku dhibaatooday dhaawacyo wakhtigiisii mancity waxaana uu kulmay dhibaatooyin badan oo la xiriira dhanka muruqa ah intii lagu guda jiray qaybta labaad xilli ciyaareedkii hore daafaca ayaa sidoo kaleeto muruqa kasoo gaaray intii lagu guda jiray safarkiisa isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub ee kooxda kubadda cagta mancity sidoo kaleeto ciyaaryahaankan ayaa hadda waxaa leeyahay dhaawac yar ayaa soo gaaray laakiin wararku waxay sheegayaan in ciyaaryahaankan uusan ciyaari doonin kulanka soo socda oo ay kooxda kubadda cagta mancity ciyaari doonto toddobaadka soo socda sidoo kaleeto ciyaartooyda dhaawacmay waxaa ka mid a ciyaaryahaanka ah ee eh, lagu magacaabo maqaylo mudrigi oo ciyaara kooxda kubadda cagta chelsea ah. xalay waxaynu ognahay in kooxda kubadda in xulka qaranka eh, ukrein iyo sidoo kaleeto xulka qaranka ingiriiska wada ciyaareen maqaail mudrigi ayaa ciyaaryahanka waxa weeyaan rashford ayaa eh, ku galay fawl kadibna ciyaaryahankaasi dhaawac ayaa looga saaray warku waxay sheegayaan in maqayil mudrigi dhaawac soo gaaray laakiin dhaawacaasi uusan ahayn dhaawac halisa ah waxaa leeyahay muqayl mudrigii kulanka soo socda waxaa macquula inuu diyaaru noqdo oo ay chelsea ciyaari doonto kooxda kubadda cagta real madrid ayaa lagu soo in ay bartilmaameed ugu horeeya ay ka dhigan doonto xilli ciyaareedka soo socda ciyaaryahanka lagu magacaabo qulian alfares saddex labaatan jirkan ayaa bishii julaay ee lasoo dhaafay kusoo biray kooxda kubadda cagta mancity waxaana kasoo tegay kooxda kubadda cagta ee liverbalet waxaana uu ka dhigay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyey kooxda beb guardola uu macalin ka yahay isagoo dhaliyey toddobiyo toban gool waxaana loo diiwaangeliyey shan caawin afartan sagaal kulan oo saftay qulian faris ayaa sidoo kaleeto ku bilowday xilli ciyaareedkan qaab ciyaareed xoogan isagoo dhaliyay laba gool islamarkaasina caawiye ka noqday mid ka mid ah afar kulan oo bermaliga ah, isagaoo ka faa'idaystay dhaawacii dhowaan soo gaaray ciyaaryaanka kevin dibrunia heshiiska xidigan reer argentiin ee masiti ayaa dhacaya bisha juun kunsideediyabaatanka laakiin sidaa eh, laga soo xigtay mid ka mid kamida ah wargeysyada ugu waaweyn real madrid ayaa rajaynaysa inay ku tijaabiso barnaabo xagaaga soo socda oo ay soo qaataan wararka ayaana sheegaya in los balancos ay qorsheynayso in xiddigan ay ka dhigato bedelka rasmiga karim benzema kaas oo xagaagan ka tegay kooxda kubadda cagta real madrid kuna biiray kooxda kubadda cagta alitixaad marka real madrid weli booska ciyaaryahankaasi maysan helin marka waxaa leeyahay xilciyaareedka markii uu dhammaado real madrid laba ciyaaryahan ayaa jira kan kowaad waa kelian imbabe oo b h ka tirsan kan labaadna waa ciyaaryahanka lagu magacaabo ulyan alfares oo ka tirsan kooxda kubadda cagta masar ugu dambeyntiina haddii nu eegno kooxda kubadda cagta chelsea ayaa lagu soo inay xiiseynayso eh, in bisha january ay u dhaqaaqdo xidiga kooxda kubadda cagta stanvilla ciyaaryaanka lagu magacaabo oli witkins buluus ayaa xoojisay doorkeeda weerarka suuqa xagaagan iyagoo markaasi la soo wareegeen xidigo lagu kala magacaabo nicholas jackson iyo waliba christopher inconco laakiin inkunku waxa weyaan garoomada ayuu ka maqnaan doonaa muddo ilaa saddex bila dhan kale jackson ayaa ku dhibaatooday inuu si joogta u ciyaaro isbuucyadii ugu horeeyey xil ciyaareedka inkastoo uu shabaqa soo taabtay kulankii saddex iyo waxba ee lotonton laakiin waxa weyaan ciyaaryahankan xaaladiis ma fadhiida ayaa leeyahay iyadoona armando barooqa uu weli ka soo shaqaynayo sidii uu ku soo laaban lahaa dhaawac waqti dheer ah oo uu ciyaaryahankan oo ka maqnaa hadaba sidaa laga soo xigtay mid ka mid a ah wargeysyada ingiriiska wedkenis ayaa ka ah bartilmaameed suurtagalka ah inay kooxda kubadda cagta ee galbeedka london ka dhisanan ay la soo wareegi karayaan chelsea ayaa horey loola xiriirinayay waryahaanka villa inta lagu guda jiray suuqa kaliibsiga xagagan waxaana ay haatan ka fikirayaan in ciyaaryahankan bisha janwari soo qaataan ciyaaryahankan qodhiis waxa uu doonaya ku kooxda kubadda cagta chelsea système, Red One, Shawty. guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacada kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisa ciyaaraha la kulan